le baan maqlay laysa muusan ahaanin shay-un shayna afqala mid ka culays badan calaa ahli alilxaadi ilxaadka dadkiisa korkooda walaa abqada iyo mid looga cadho badan yahay ilayhim ayaga xaggooda min samaaci alxadiidi xadiidka maqalkiisa xaggiisa wa riwaayatihi iyo warintiisa biisnaadihi sanadkiisa xadiidka sanadkiisa lagu wariyo wuxuu sheegayaa imaamkaas faqiiha ah wuxuu leeyahay dadka ahlulilxaadka ahlulilxaadku waataan <clears throat> soo sheegnay waa dadka eh, diinlaawayaasha wey mulxid waa ruuxaan diinta lahayn ahlulilxaadka waxaa la yidhaahdaa ahlutaxriifkana waa la dhahaa nusuusta kuwa taxriifiya oo macnihii shaaricu ugu talagalay ka leexiya macno kaloo iyagu ay kala yimaadeen jeebkoodana u leexiya ahlulilxaad waa la dhahaa iyagana waxaa soo gelaya marka falasifada iyo mutakalimiinta iyo qoladaasi yani waxa weyaan caqlaniyiinta ile caqliga timaada waa la dhihi karaa qolyahaasuna ula jeeda ahlulbidac ula jeeda ayib wuxuu yidhi qolyahaasi marka waxa ay ugu culays badan korkooda waxay maqlaanna ay ugu necab yihiin waa xadiidka nebiga sal alla alay wasalam iyo warintiisa sanad lagu wariyo ayib macnaha waxay ka doorbidayaan beddelkii xadiiska isku mashquulin lahaayeen oo ay ka dhigan lahaayeen mustanad ay cuskadaan oy u noqdaan waxay ka doorbidanayaan ka doorbidayaan saan soo marnay yacni waxa weye qawaacid alfalsafa iyo waxay dhan qawaacid alcaqliya waxaasay macnaha wax weeyaan ayay doorbidayaan xadiiska iyo khaasatan in sanadkiisa iyo laysku mashquuliyo waa ku adagyo macnaa ku culisi laysa muusan laysa muusan ahaani buu yidhi shay-an shay-un shayna afqala mid ka culays badan calaa ahli lilxaadi ahlulilxaadka leexinta nusuusta la leexiya dadkeeda korkooda mid kaga culays badan muusan ahan walaa abqada mid loo cadho badan yahay ilayhim xaggooda min samaaci alxadiidi xadiidka maqalkiisa dhankiisa ama xaggiisa wa riwaayatii iyo warintiisa biisnaadii lagu wariyo wax agtooda looga cadho badan yahay xaggooda looga cadho badan yahay ama dushooda kaga culays badani ma jiro shaygaasaa dushooda ugu culays badan yacni waxa weeye ayna ugu necab yihiin waxay maqlaan ayib wa samictu waxaan maqlay buuhi alxaakima baan maqlay abaa cabdillaah yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay ashaykha shaykhii baan maqlay abaa bakrin ahaa axmed ibnu isxaaq ibnu ayuubin alfaqiiha ahaa walxaal huwa isagu yunaadiru isagoo la doodaya rajulan nin la doodaya nin buu macnaha wax weeyaan la munaadaronaya fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ashaykhu sheekhii abuubakrin ah sheekh abuubakar wuxuu yidhi xadaanaa fulaanun munaadarada marka la doodayo dad cilmiyeedku ay socoto waa inaad mustanad keento maxaad cuskanaysa daliilkaaga waa inaad keento waxaa caadi u ahayd marka muxadisiintu hadday aayad quraash qur-aana daliishadaan la garay laakiin hadday xadiid deliishanayaan inay xadiidka sanadkiisa tiriyaan sanadka intay taxaan markaa xadiiska lafdigiisa inay keeyaan khaasatan cidda ay la doodayaan hadduu yahay cid ay markaa ku tuhunsan yihiin inuu ahlulbidac yahay ayib wa huwa yunaadiru rajulan isagoo nin la doodaya faqaala markaasaa wuxuu yidhi ashaykhu shaykhii abubakrin ahaa wuxuu yidhi xadaanaa fulaanun fulaan baa noo warramay buu faqaala markaasaa wuxuu yidhi lahu isaga alrajulu ninkiibaa wuxuu ku yidhi ninkuu la dooday baa wuxuu yidhi dacnaa nagala tag min xadaanaa xadaanaa nagala tag nala dhaaf ah. ilaa mataa ilaa goortee baan xadaanaa ayaan wadaynaa bu ilaa goor ilaa mataa ilaa goormay ahaatay xadaanaa xadaanaa ilaa goormay ahaatay bu ilaa goormaad uun ilaa xadaanaa daba joogtaanoo nagu dawoodaan bu kac nala dhaafa meelaha la aadbu saas way macanaa ayib wuxuu yidhi dacnaa nala dhaaf nagala tag min xadaanaa xadaanaa nagala tagoo nala dhaaf ilaa mataa ilaa goormay ahaatay xadaanaa ilaa goormay ahaatay ah, yacni waxaa noo warramaydan ilaa goormaad wadaysaan way ayib fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ashaykhu sheekhii wuxuu ku yidhi abubakar ahaa lahu ninkii wuxuu ku yidhi qum istaag yaa kaafiru gaalyo gaalkiiyow kacbud ah, gaal kacbud falaa yaxillu xalaal maaho ma bannaana laka adiga an tadkhula inaad gasho daarii gurigayga inaad soo gasho bacda haadaa kan kadib abaddan weliga war kani markuu kaa soo baxay kadib gurigayga dib dambe inaad u soo gasho kuuma bannaanee haddana kaco bax buuhi wa qaala markaasaa wuxuu yidhi maa qultu ma odhanin odhannin maya ayib wuxuu yidhi uma kadibna iltafata wuu milicsaday ilaynaa annaguna soo milicsaday hadalka ayaa wata xaakim baa wata markuu ninkii sidaa ku yidhi sheekhii ayuu malaha dadkii xuduurka ehe fadhiyey baa laga yaabaa inuu wujuuhdooda ka dareemay waxoogaa inay arrinta yaro qoonsadeen ayagiibuu marka jalleecay markaasuu qancinaya uma iltafata wuu milicsaday oo wuu jalleecay ilaynaa xagga annaguu soo jalleeco soo milicsaday wa qaala markaasaa wuxuu yidhi maa qultu ma odhanin liaxadin ruux qabtu weligay ma odhanin laa tadkhul ha gelin daarii daartaydiiyo gurigayga ha soo gelin ilaa haadaa kan mooyaane weligay ninkan ninaan ahayn weligay kuma odhanin buu gurigayga hayga soo gelin saas way macnaha macnaheedu waxa weeyaan nin sheekhoo dulqaad badan buu ahaa laakiin xaaladdu markay halkaasoo gala gaadho idaa balaqa assaylu zubawe arrintu markay meel meel halisa gaadho adkaysi ma jira markaas nin kaba xanaaqahayaba axaadiistii nebiga sal alla lay wasalam iyo sanadkii lagu warinayay ninkaasi nin guri laga saaro waaye nin ha ii soo gelin la yidhahdana waa mudan yahy leanna waa mubtadic markaas waa nin doonaya waxyaabo kale in meesha la keeno oo macnaha waxa weye xadaanaa ka xanaaqsan xadaanaa iyo akhbaranaa iyo sanadkani wuxuu ka mid yahay khasaa'ista ummaddanuu ka mid yahay ilaahay subxana wa tacala waxyaaluhu ummadda nebiga ku khasisay bay ka mid yahay waana waxyaabaha ilaahay diintaba ku xifdiyeyba haddaynan xadaanaa iyo akhbaranaa jiri lahayn oo ninkii war sheegaba aan la dhihi lahayn warkaasi ciddaad ka maqashay sheeg oo cidduu sheego aan la dabageli lahayn oo aan la ogaan lahayn yacni waxa weeyaan sidaa lagu ogaa lagu ogaanin waxaa dhici lahayd inay beenaalayaal iyo khaa'iniin iyo acdaa iyo diinta intay soo dhex galaan fasaadiyaan axaadiistu ma jirteen oo macnaha wax weeyaan maaragtay waa la fasaadin laha laakiin ilaahay wuxuu ku xifdiyey subxaana wa tacaala yani waxa weye cilmiga cilmu sanadka la yidhahda cilmu isnaad baa ilahay ku xifdiyey subxana wa tacala saas mana ayib walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa cabdullahi mubaarag wa nin sanadku hadduusan jiri lahayn nin walba wuxuu doonuu iska dhihi lahaa saas maana war buu sheegayaa warkaa markuu sheego waxa la yidhaha asnid waa inuu yidhaahdo sheekh hebel baan ka maqlay sheekh hebelna sheekh hebel buu ka maqlay sheekh hebelna sheekh hebel buu ka maqlay sheekh hebelna saxaabi hebel buu ka maqlay saxaabi hebelna nebiguu ka maqlay waa inuu sanad u sameeyo sanadkaa markuu u sameeyo raggii sanadkaa jooga marka jahaabidadii baa nool raggaasaa marka dabagelhay hebelkan sheekhee uu sheegtay ma jira horta hebelkaa kusii xiga ma jira hadduu jirase muxuu yahay ma beenaalaa ma abaa ma nin damiinoo waxba qaban karinba ma nin xaafidoo cilmiga qabta yacni warkiisa waa la ma khaa'inba ma mubtadic ba waa la dabagelaya meel bay ku soo xidhahayaan nin walba meel bay ku soo xidhayaan halkaasay marka ku gaadhayaan dariiqaasay ku gaadhayaan warkan ninku uu sheegay inuu yahay wax jira iyo inuu yahay waxaan jirin halkaasaa laga salgaadhay haddaan marka xididkii la raaci lahaa uusan jirin soo nin walba warkuu doono ma sheegeen laabudda waa inay diintu xidid leedahayo sanad leedahayo dariiq leedahayo nebi maxamed salawatu rabbi wasalam dariiqa ay kaga teed mana dariiqaasi waa inay ku timaado saas wey macnaha marka dariiqii noocaaha ah ninka inkirsan oo diidanoo xadaanaa nala dhaafleh muxuu doonayaa marka ya wuxuu doonayaa inuu yidha in la yidhaahdo uun maaragtay faylasuuf faylasuuf hebel baa saas yidhi caqligu saasuu ku tusayaa soo ma jeed yacni waxa weeyaan waxaa lagu riyooday waxaa lagu riyooday waxay ila tahay waxaa un baa soo hadhay xadatan haddii la diido wax noocaasoo kale saa un la doonaya macnaha wax weyaan oy nimankani ay rabaan macnaha ayib faqaala wuxuu yihi lahu isaga alrajulu ninkiiba wuxuu ku yidhi dacnaa nala dhaafoo nagala tag min xadaanaa nagala tag ilaa mataa ilaa goormay ahaatay xadaanaa faqaala markaasaa wuxuu yihi ashaykhu shaykhi baa lahu isaga wuxuu ku yidhi qum istaag yaa kaafiru galo meesha waxaa ka muuqata cilmiga xadiidka inkiridiisu inay kufri tahay falaa yaxilu xalaal maaha laka adiga an tadkula inaad gasho daarihi daarteeda inaad gasho bacda haadaa kan kabada kadib abadan weliga uma kadibna iltafata ilayna wuuna soo jalleecay sheekhi oo soo milcsaday haddaanu nahay raggii meesha fadhiyey wa qaala markaasaa wuxuu ihi maa qultu ma aanan dhihin liaxadin ruux qatu weligay laa tadkhul ha gelin daarihi gurigayga ilaa haadaa kan mooyaane samictu waxaan maqlay buu yidhi abu cumaan isaabuuni baa wata hadalka samictu waxaan maqlay alustaada ustaadkii baan maqlay abaa mansuurin ahaa muxamed ibni cabdillaahi ahaa xamshaad ahaa xamshaadka ayib waan soo marnay alcaalima ee caalimka ahaa alzaahida ee zaahidka ahaa yaquulu isagoo le waan maqlay samictu waxaan maqlay abalqaasim jacfar ibnu axmed almuqri alraazi yaquulu isagoo leh quri'a waa la akhriyey calaa cabdiraxmaan ibni abi xaatim alraazi korkiisa waxaa lagu akhriyey wa ana asmacu anoo maqlay qaababka xadiiska loo kala qaato baa wuxuu yahay in saan hadda ka horba soo tilmaanaan u malaynaya mar adigaa sheekhii sheekhii baa akhrinaya kitaabkii ama xadiiskii buu sheegayaa ardadiina way ka dhegaysanayaan assamaac min lafdi sheekh baa la dhahaa assamaac min lafdi sheekh inaad sheekha lafdigiisa ka maqasho wa marna sheekhii arday baa ku dul akhrinaya akhrintaa sheekha lagu dul akhrinaya isaguna dhegaysanayo bay ardadiina la dhagaysanayaan sheekhuna wixii khaladaada buu saxaya marka waxaa la odhanayaa hal saasoo kale marka la warinayo quri'a calaa fulaan wa ana asmac adigu markaad aadan akhriyaynin haddaad adigu tahay ardayga akhrinayana waxaad leedahay qara'tu calaa fulaan hebel korkiisaan ku dul akhri haddaadan adigu akhriyaynin laakiin ardada meesha fadhidae dhegaysanaysa aad ka mid tahayna waxaad odhanaysaa quri'a calaa shaykh fulaan wa ana asmac waa lagu dul akhriyey anoo dhegaysanaya saasay maqno ayaad ku warinaysaa markaa macnaha ayib wuxuu yidhi marka yaquulu isagoo le baan maqlay quri'a waa la akhriyey calaa cabdiraxmaan ibni abi xaatim araazi baa lagu dul akhriyey cabdiraxmaan ibni abi xaatim araazi waa imaamkii xaafidka ahaa yacni waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay culimadii selafka ridwan ullahi calayhim laba boqol iyo afartankii uu dhashay aabbihii waa caalimkii muxadidka abu xaatim araazi wayaan abi maxamed idriis yaa macnaha ayaa dhalay wuxuu yacni kutub fara badan buu leeyahay oo nin wuxuu ka mid ahaa buxuurta cilmiga ayuu ka mid ahaa kitaabkan jarxu tacdiile weyn iyo kitaabu sunna kitaabu tafsiir oo isagana aad u weyn oo kan ibnu kaiir aad uga soo guuriya araddu cala aljahmiya buu leeyahay fadaa'il imaam axmed iyo kutub kaleetaba uu leeyahay waa imaam marka jaliil awey quriya waa la akhriyay buu yidhi calaa cabdiraxmaan ibni abi xaatim baa korkiisa lagu akhriyay alraaziyi ee raasiga ahaa walxaal ana anigu asmacu aan maqlayo maxaa lagu dul akhriyey waxaa lagu dul akhriyey hadalka samictu waxaan maqlay abii aabbahay baan maqlay yaquulu isagoo leh abiida yuul yaa laga wadaa marka samictu abii waxaan maqlay aabbahay hadalkaa waxaa iska leh cabduraxmaan laftiisaa iska leh meeshii uu ninka hadalka ku dul akhrinaya uu hadalka beddeli lahaa oo uu dhihi lahaa samica abaahu uu dhihi lahaa buu hadalkii cabdiraxmaan ibni abi xaatim hadalkiisii laftiisii baa lagu dul akhrinaya saas way macanaha hadalkiisii laftiisii baa lagu dul akhrinaya marka hadalkiisii lagu dul maaa la odhanaya waxaa la odhanayaa samictu abii isagaa markaas waxa way iska hadlay hadalkiisii iyo alfaaddiisii lafteedii buu akhrinayaa marka ardaygu saas way macanaha ayib waana asmacu anoo maqlaya ayaa lagu dul akhriyey waxaa lagu dul akhriyay hadalkan samictu waxaan maqlay abii aabbahay baan maqlay yaquulu isagoo leh canaa wuxuu ula jeedaa bihi isaga alimaamu imaamkii wuxuu ula jeedaa fii beladihi beledkiisa dhexdiisa abaahu aabbihii buu ula jeedaa ama waxaad tidhahdaa canaa wuxuu ula jeedaa cabdiraxmaan bihi arrinka alimaama imaamkii buu ula jeedaa fii beladihi beledkiisa dhexdiisa imaamka ku ah abaahu aabbihii ahaa abaahu aabbihii ahaa abaa xaatimin ahaa moxamed ibnu idriisin alxandali ahaa saas maanaa canaa bihi limaamu waad dhigi kartaa faacil waad ka dhigi kartaa oo alimaamuda haddaad goddo waxay noqonaysaa cabdiraxmaankii laftiisay noqonaysa canaa bihi alimaamu fii baladihi abaahu buu ula jeeday saa waa la dhihi kara abaahu buu ula jeeday alimaamuda haddii laga dhigo alimaama la dhahana mafcuul bay noqonaysaayo canaada faacilkeedii wuxuu noqonayaa damiir mustatira oo cabdiraxmaan u noqonaya canaa cabdiraxmaan wuxuu ula jeeday bihi hadalkaasi oo abaahuda alimaama buu ula jeeday fii beladihi imaamkaasi kee wey abaa xaatimin moxamed ibnu idriis alxandali saasuu hadalku macnaha noqonaya labadaba macnaha waa la xarakayn karaa taqriiban yaquulu isagoo le baan maqlay hadalkaa marka canaa bihi alimaamu fii beladihi abaahu hadalkaas ilaa laga soo gaadho alxandali waa jumla muctarida waa jumlo hadalkii ishaystay dhexdiisa soo dhex gashay hadalku seebuu isu saaran yahay wuxuu isu saaran yahay samictu abii yaquulu calaamatu ahli اlbidaci alwaqiicatu fi ahli اlahar hadalku saas u saaran yahay laakiin jumladani dhexda soo gashay waxaa lagu fasirayaa abiida yaa loola jeedaa tafsiirkii abiida ayaa la fasiray markaasaa hadalkii maqsuudka ahaa laga dambaysiiyey jumladaa dhexda soo gashay marka waxaa la yidhahdaa jumla muctarida waxaana lagu gartaa hadda qoraalladan mucaasirka ah laba laba xariiqood bay u dhaxaysaa soo ma jeeda canaada soo xariiq kama horrayso alxandalina maxaa laga dambaysiyey xariiq baa laga dambaysiyey intaasi waxaa la yidhahdaa waa jumla muctarida waa hadal dhexda soo galay oo hadalkiioo isa saaran baa dhexdiisa lasoo geliyey maqsuud iyo dan baa laga leeyay macna ayib yaquulu isagoole baan maqlay yani aabbahay baa oole baan maqlay aabbihii waa abu xaatim moxamed ibnu idriis alxandali waa imaamkii abu xaatim waa a'immadii waaweynada xufaadda ahaa ayuu ka mid yahay ayib wuxuu dhashay kun waxaan u jeedaa boqol iyo sagaashan iyo shantii buu dhashay meelo fara badan buu caalamulislaami tegey waxaa wax ka wariya oo uu shuyuukhdooda ka mid yahay bukhaari iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ayib imaam caalimo marka ahaa bal waxay wuxuu ka mid yahay ragga afraadda ah ee cilmulxadiidka loogu noqdo ayuu ka mid yahay wuxuu yidhi calaamatu ahli lbidaci ahlulbidaca calaamadoodii astaantoodu lagu gartaay waxa weeyaan alwaqiicatu dhicitaan fii ahli اlathari aharka dadkiisa dhexdooda lagu dhaco alwaqiica waa durid iyo wax ka sheegid wa ah, alwaqiica ku dhicid wey ma aha macnaha waxa weye meelaad ku dhexdhacaysa markaad afkaaga aad yani iyo carabkaaga kula dhexdhacdo ood xumaan ka sheegto baa la yidhaahdaa waqaca fii fii fulaan ah marka waxa weeyaan kudhicid iyo wax ka sheegid fii ahli اlahari ahlulaharka wax laga sheego ahlulahar yaa la yidhaahdaa ya ahlulxadiidka la dhaha limaada sumuu ahla اlahar ya ahlulahar maxaa loo yidhi liannahum ya'khuduuna caqiidatahum wa cibaadatahum can alma'thuur ma'huurkoo isugu jira alma'thuur can alrasuul sal alla lay slam alma'thuur cani alsaxaaba alma'thuur can alsalaf wixii la soo guuriyoo lasoo raray bay caqiidadoodii cibaadadooda ka qaataan wixii nebi moxamed laga soo guuriyey wixii ijmaaca saxaabada lagu soo guuriyey wixii la soo guuriyey oo loo soo oo la soo gaadhsiiyey bay iyagu wax ku dhisaan saas daraaddeed baa ahlulathar loo yidhi yaa ka soo horjeeda oo cagsigooda ah ya ahlunadar soo maa ahlunadar qolahadana ahlunadar waxaa loo yidhi nadarku waa fiirada wa waxay wax ku dhisaanoo caqiidadoodii cibaadadoodiiyo ku dhisaan oy ka qaataan annadar oo bimacnaha yacni fiiro iyo caqli iyo xaggay la aadaan aahaarta iyo axaadiista iyo nusuusta soo aroortay inta badan ictimaadkoodu maaha ictimaadkoodu waxa weeyaan waa caqliyaadka waxay dhahaan saas daraaddeed baa ahlunadar loo yidhi maana ayib marka calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli اlahar waxa weye ahlubidaca waxaa lagu yaqaanaa in ay mar walba duraan oy wax ka sheegaan dadka ahlulaharka ah ee asxaabulxadiidka ah ee ahlusunnada ah inay wax ka sheegaan oy duraan oy tacniyaan oy ceebeeyaan oo dhaleeceeyaan saasaa calaamooyinkooda ugu waaweyn ka mid saas way macana ayib wa calaamatu zanaadiqati waynoo sifafaynaya marka hadalkaasi waa hadal uruursan oo calaamatu ahli lbidac alwaqiicatu fii ahli lahar way ka dhaxaysaa markaasu wuxuu inoo faahfaahinayaa ahlulbidacii soo jiray qolo walba waxay ku sheegi jirtay iyo magaca xunay u taqaanay ahlulaharka iyo asxaabu alxadiidka magacyada xunay u isticmaali jireen iyo alqaabta xunxunka wuxuu ihi wa calaamatu zanaadiqati kuwa diinlaawayaashaen diinta lahayn astaantooda iyo calaamadoodu tasmiyatuhu magacaabidooda weeye ahla alathari xadiidka dadkiisa iyo aharka dadkiisa inay ku magacaabaan weeye xashawiyatan ay ku magacaabaan xashawiya soomena soomar ah, saas way maanaa nisbatun ila alxashwi waa shayga aan qiimaha lahayn dadka marka la yidhaahdana radaalat nnaas wey aladiina laa yuctadu bihim dadka kuwooda qiimaha aan lahaynin la tirsanin waay kuwaasaa xashwiga la yidhahda alxashwu min alkalaamna waxaa la yidhahdaa waa hadalka saaqidkeen isagana qiimaha lahaynan la tirsanin hadaaqa iyo dadka majaaniinta hadalkay ku hadlaan iyo hadalkaan macnaha lahayn oon qiimaha lahayn oon qiimogalka ahayn baa xashwun min alkalaam la dhaha xashwun min annaasna waxaa la yidhahdaa dadka ayagana aan la tirsanin oon qiimaha lahayn ahlul marka waxay ku yidhahdeen zanaadiqadu dadkaan diinta lahayni iyo zanaadiqadu waxay ahlulatarkii asxaabulxadiidka ku yidhaahdaan yani xashawiyatan bay ku yidhahdaan waa xashawiya yuriiduuna waxay ula jeedaan buu yihi abu xaatim bidaalika arrinkaa waxay ula jeedaan ibdaala alaahaari aahaarta burinteeda inay axaadiista iyo aahaartay warinayaan buriyaanoo meesha ka saaraan bay rabaan xashawiyo waxay u leeyihiin xashawiya ilan ruuxii wuxuu xambaarsanaa haddii la duro ruuxa laftiisii waxa xambaarsanaa haddii la duro isagii wuxuu xambaarsanaaba soo isla dhici maayaan saas abu zurcat alraazi waa naga ka soo guurinay kuwa asxaabu rasuuli rasuulillahi sal alla alay waslam duraya wax ka sheegaya buuhi waxay damceen buu ihi inay diintannada duraan meelay u soo maraan bay waayeen ilaa raggii xambaarsanaa inay duraan mooye haddii asxaabtii xadiiska iyo qur'aanka xambaarsanayd la duro macnaha waxa weye diintiina waa durmaysa kadalika ahlulahar iyo asxaabu alxadiid iyo ahlusunna markii la duro aahaartii ay xambaarsanaayeen iyo diinta ay xambaarsaneenna waa duranta waxay u marayaan marka inay asxaabulxadiid magacyo xun u bixiyaan iyo ahlul iyo ahlusunnaha magaca xun u bixintiisa waxay u marayaan waxay wataan bay ula jeedaan waxay wataan bay doonayaan inay meesha ka saaraan saas man ayb wa calaamatu zanaadiqati zanaadiqada waan kaan soo marnay waa jamcu zindiiq zindiiqana waxaa la yidhahdaa waa mulxidka diinlaawaha awey ah, tasmiyatuhu magacaabidooda ayaa calaamadooda ka mid a ahla alahari aharka iyo xadiidka ehelkiisa inay ku magacaabaan xashawiyatan dad aan waxba ahayn oon qiimo lahayn yuriiduuna xaal ay ula jeedaan bidalika arrinkaasi ibtaala alaathaari axaadiista iyo aathaarta xambaarsan yihiin burintooda macnaha ayib aayaddii fi suura fii suurati alancaam ku jirta maaya walaakina aldaalimiina biaayati اllahi yajxaduun ayt maxaa ka horey isla aayadda lafti fainahum laa yukadibuunaka walaakina alظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun adiga kuma beeninayaan laakiin aayadaha ilahay bay ujeediyaan u jeedaan walaakina alظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun aayadaha ilaahay bay diidayaan ee beeninta adiga lagulama qastay wey macnaha adiga shaksi ahaantaada way ku yaqaaneen oo ina cabdullaahi cabdilmudalib inaad tahay way ku yaqaaneen wayna ku ammaanan jireen magac baanna dhexdooda ku lahayd maxaa soo kordhay marka diiddadan iyo dacaayaddan iyo weerarkan iyo dagaalkan iyo maxaa keenoo soo kordhay yaa soo aayadaha ilaahay maaha aayadaha ilahay bay ku socdaan wey marka tana sidoo kale wey waxaa loo jeedo ashkhaastooda meh waxaa loo jeedaayo waxa weeyaan waa manhajka ay xambaarsan yihiin baa la doonayaa in la buriyo saas macnaha wa calaamatu alqadariyati qadariyada calaamadoodu waxa weeye iyagana lagu garto qadariyadu waa nimanka la yidhaahdo muctasilada waa qadariyada murji'adana waa la dhahaa murji'ada iyo waxaan dhihi lahaa jabriyada jabriyada jabriyada iyagana qadariya waa la yidhahdaa alqadariya labada macnoba way qaadataa laakiin alqadariya qolada mashhuurka ku ee la yaqaano waa nimanka la yidhaahdo muctazilada waay alqadariya iyaga caan ku ah maxaa loogu magacaabay qadariyo ya liannahum zacamuu ana afcaala alcibaadi laysa fiiha taqdiir soo ma afcaasha addoommada ilaahay taqdiirkiisa ma hoos galaan ilaahay mashii'adiisana ma hoos galaan ayagaa abuuraya soomayna soo marin inay saas qabaan saas daraaddeed baa qadariye loo yidhi saas way maanaa ayib wa calaamatu alqadariyati astaanta lagu qarta qadariyadana waxa weye tasmiyatuhu magacaabidooda weye ahla sunnati ahlu sunnaha ay ku magacaabeen mujbiratan inay ku magacaabaan mujbira oo maxay ka wadaan mujbiradana mujbirada wataan soo marnay nisbatun ila ljabri wa nisbatun ila aljabri wayo waa in addoonka ficilka loo diido ficilkana ilaahay loo idaafeeyo addoonku waa qasban yahay la yidhahdo waa kaan soo marnay iyadana soo ma ayib laba laba qaybood weeyaan baa la yidhahdaa jabriyadu jabriya khaalisa iyo jabriya mutawasita loo qaybiyo jabriya khaalisa waxaa la yidhaahdaa waa kuwaynu soo marnayoo waa nimanka qaba addoonku wax ficil ah iyo wax qudraa ah iyo wax awooda toona maba lahaba ikhtiyaarna male leh waxaanuu samaynayana ilaahay baa samaynaya samaynaa soo mare kuwaas macnaha ayib jabriyada mutawasitadana waa kuwa yidhaahda oo addoonka qudro u suga laakiin qudratun ghayru mu'ahira qudro iyo awood iyo doonid aan saamayn ku lahayn ficilka bay sugaan waa kuway way kuwaas ya alashaacira soo ma alashaaciratu waxay ka mid yihiin markaa min aljabriyati bay ka mid yihin saas maanaa min aljabriyati bay ka mid yihin saan horey ba usoo barannay marka qadariyada markay ahlu sunnuhu yidhaahdaan war inaad tidhaahdaan addoommadu ayagaa afcaashooda abuuraya macnaheedu waxa weeye khaaliq kale oon alla ahayn baad sugteen addoonku wuxuu leeyahay ikhtiyaar iyo doonitaan uu ficilkiisa ku samaynayo waxay leeyihiin waxaad tihiin mujbiratiin ah, mujbiraad tihiinoo waxaad qabtaan addoonku inuu qasban yahay mujbiradii darafka kale ahaa dhankii kale kuwii ka horjeeday ee iyaguna darafka ibtidaac ee dhanka kale ah yani yacni ku sugnaa madhabkaasay ahlu ku durayaan oo waxay lehin waa mujbira saasay macnaha ayib wa calaamatu ljahmiyati jahmiyada calaamadooduna waxa weeye nisbatun ila ljahmi wa tasmiyatu magacaabidooda ahla sunnati ay ku magacaabaan mushabbihatan ay ku magacaabaan ayaguna ahlu sunnaha waxay dhahdeen waa mushabbih jahmiyadu waa atbaacu jahm bnu safwaan wey nisbatun ila jahm bnu safwaan weye jaamnu safraan waa ninkaynu soo maranayo waa ninkii zindiiq ahaa ee la dilay wey macnaha oo yacni bidacan firaqa intooda badan ninkii keenay wey ayib jahmnu safwaan marka iyagaasaa jahmiye la yidhahda nufaatu sifaat sifaadkay inkireen masalatu macnaha waxa weye jabri isagaa la yimid waxyaalo fara badan khuraafaad fanaa'u naar buu la yimid yacni waxyaalo fara badan buu keenay oo khuraafaad ah marka waa calaamatu ljahmiyati jahmiyada kuwa jahmi raacsan ee sifaadka ilaahay iyo asmaadiisa inkiraaya ayagana calaamada lagu gartaayo waxa weyaan ahlu sunnaha inay ku magacaabaan mushabbihatan inay ku magacaabaan oo xaggey ka timid iyadana waatan soo barannayo ahlu sunnuhu soo ilaahay sifaadkiisa ma sugayaan jahmiyaduna soo ma diidayaan sifaadka sugiddeeda baa waxay ka arkeen oy ka fahmeen inay ka laasimayso tashbiih inuu ka laasimayo soo ma saas daraaddeed sugiddii ay sifaadka ilaahay sugeen bay mushabbiha ugu magacaabeen ayib laakiin ma sax baa taas ahlu sunna soomalilan soo marin ahlul aharku iyo asxaabuulxadiid inay ilaahay sifaadkiisa sugayaan maca nafyi tamhiil soo ma ah, maca nafyi tamhiil yacni tashbiih iyo tamhiil ma qabaan laakiin sifaadka ilaahay waa sugaya waxaynan qabin bay marka kor ka saarayaan waa iftiraa'aad iyo been abuurad bay ku samaynaya ayib wa calaamatu araafidati raafidada calaamadoodu wax weeyaan raafidadu yaa wey shiica shiica inagaynu soo marnay ayb wa calaamatu araafidati tasmiyatuhum magacaabidooda wey iyadana ahla alahari ay ku magacaabaan yacnii aharka dadkiisa ay ku magacaabaan naabitatan koox dhalatay koox dhalatay oo cusub ayb wa naasibatan niman cadaawad oogay naasiba niman ahlu beytka cadaawad u oogay oo cadaawad u haya saasay u yaqaanaan tana waxay ka timid annaabita waxaa la yidhahdaa luqada carabigaa shay kastoo cusub shay kastoo cusuboo hadda dhashay baa la yidhaahdaa naabit kaasaa la dhahaa naabit shay hadda dhashay ayib marka ahlu sunnaha waxay naabito ugu yidhaahdeen waxay ka wadaanoo u qarinayaan wax jiray ma ahee waa wax hadda soo baxay waa wax hadda soo baxay waa fikrad cusubo hadda dhalatay wax soo jiray ma ah, jiri jiray ma aha waxaasay ka wadaan duridooda halkaasi ku socotaa macnaha macnaha waxa weeyaan yacni alأxdaaث alaqmaar waa wax cusubo hadda dhashay oo aan macnaha jirin oon qiimo lahayn bay ka wadaan ama naasibada waxay ka wadaan <clears throat> annaasiba koox waxaa la yidhaahdaa cali bni abi aalib iyo aalubeytka cadaawad u hayay ayadana waxay ugu magacaabeen ahlu sunnaha ahlu sunnuhu ahlu beytka way jecel yihiin iyagoo dardaarankii nebiga fulinaya salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin haddana ma ogola ahlu beytka jacaylkooda in lagu xadgudbo ilaa heer la gaadhsiiyo in la caabudo ama saxaabadii ka fadli badnayd laga hormariyo taa markay diideen oo yidhahdeen war aalubeytka ha la jeclaado laakiin jacaylkooda ha la dhexdhexaysto oo xadgudubka iyo quluwiga iyo xagjiridda ha laga daayo baa waxay yidhahdeen beytkii baabad necabtihiinba naasibatun niman aalu baa nacabati magacaas war ma necbin ma necbine laakiin xaddoodii in la dhaafiyaan diidanna aalu aalubeytkii waad caabudeen ilaah la caabudaad ka dhigteen macsuumiin baad ka dhigteen saxaabadii ka fadli baad ka hormariseen ghuluwi baad ku samayseenoo intaad maradoodii huwateenoo aalubeyd baan jecelnahay intaad mara ka dhigateen baad gaalnimo iyo khuraafaad gasheen iyo wax diinta ilaahay subxana wa tacala ka fog marka joojiya waxaas markaasa halkaa waxaa laga bilaabay in la yidhaahdo maya maya nimankan soo maah nimankan aalubeydkii waa colleyih naasibatun halkaasi ka tag waxay la mid taho kaleet hadda ninkii yidhaahda nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebiga yacni waxa weeyaan hala jeclaado jecelkiisu waa rukni iimaanku maba asaxaba haddaan la jeclaan ayib laakiin qolada caabudaysa ee nebiga baryaysa ee ilaahay waxyaabuhu lahaa nebiga siinaysa markii la yidhi war nebiga ha ku xadgudbina salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagaa yidhi ha igu xadgudbine xadgudubka daaya oo waa rasuul addoon ilaahay ahaye ah ee addoonnimadii ha dhaafinina maxay yidhahdeen ya waxay yidhahdeen rasuulkiibaba nimanku ogolayn rasuulkaba maba ogolaba war maya rasuulka waa la ogol yahaye meeshaad gaadhsiiseen ee isaga laftiisu diiday ka daaya maya waxa weeye rasuulkaaba diidantihinba taasoo kale way marka meel waxaa lagugu waxaa lagugu riixayaa adigu aadan qabinba qodadana sidoo kale wey aalubaytkii maadaama ayagu ay quluwiya xadgudub ku sameeyeen iyo itraac war ka daaya xadgudubka marka la yidhi waxay ka ratibeen oo ka dhaliyeen inay dhahaan waa badnacibtihiin ba aalubaytka naasibaad tihiin wahaakada saas way macnaha ayib tasmiyatuhum magacaabidooda wa calaamatu raafidati tasmiyatuhum magacaabidooda way ahla alahari ay ku magacaabaan ma jecla iyagu ahlubeytka aalubeydka way ku gabadaan raafidada iyo shiicadu mooyaane ninkii fikradan keenay oo la odhan jiray cabdullaahi ibnu saba alyahuudiy nin yahuudiyaa fikradan keenay fikraddanna asaaskeedu waxay ahayd in diinta lagu dumiyo lagaga takhalluso leanna diinta islaamku markay xoogaysatay oy gaaladu si ay yeelaan waayeen oy dhulkii furanayso oo ay yacni waxa weye awood u waayeen baa waxaa la keenay in diintan awooddeeda si looga hortago yacni dhuuxa laga galo dhuuxa laga galoo la tashwiihiyo markaasaa waxaa la isticmaalay rag zanaadiqa ah oo inta la yidhi intaad islaamtaan oo islaamnimada muujisataan muslimiinta dhexdooda waxaad ka abuurtaan fikrad kala jebisa diintiina ka fog cabdullahi ibnu sabr raggaasoo kale waa nin yahuudiya bu ahaa dhalashadiisu munaafiqna ah wuxuu leeyahay shekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ninkii la dhihi jiray bolus e, miyah bolus ninkii yacani e, kitaabkii injiil ahaa iyo diintii nebi ciise la yimid ninkii bedelay soo bolus lama dhihi jiray bolus baa la dhihi jiray ninkaasoo kale weeyaan buu leeyahay cabdullahi ibnu sabr ah. ummaddan booliskeeda weeyaan buu booliskii oo macnaha waxa weeye ummaddan waa cabdullahi ibnu sababin waa ficlan saas wey diintan wuxuu isku dayey inuu bedelo way u suroobi weyday laakiin kooxdan uu ku guulaystay xagee usoo maray wuxuu u soo maray aalubeytkii aalubeytka aalubeytka muslimiinta qalbigooda waxaa ugu jira jacayl fara badan aad bay u jecelyihin shayga aad jeceshahay baa marka waa irid lagaaga soo gala sida shaydaanka o kaleeto shaydaanku ruuxu wuxuu jecel yahay buu iriddiisa ka soo galaa soo ma sidaasoo kale uu marka sameeyey aalubeydku maadaama quluubta muslimiinta weynayn ay ku leeyihiin halkaasuu ka soo galo wuxuu hi aalubeydka xuquuqdoodii aalubeydkii aalubeydka jacaylkoodii aalubeydka qadarintoodii tolaaye aalubeydkii aalubeydkii aalubeydk qolyo cawaamo marka waxba garanaynin oo farisiyiintan u badan baa warkii dhegaysto waxay dhaheen aalubeydkii baad la dulmiyey halkaasa waxaa ka timid marka fikradda shiicadu halkaasay ka bilaabtay yahuud baa bilowday saas way fikradda shiicadii raafidadu halkaasay ka soo jeedaan ayib wanaasibatun bay ku magacaabayaan niman aalu beytka nacab bay ku magacaabayaan oo odhanayaan macnaha saasay u yaqaanaan qultu waxaan idhi buui wa kullu daalika kaasoo dhan warkaasoo dhan waxa weeye <clears throat> ayib warkaa macnaha waxa weeyaan waxyaalaha aalubeytka ay ku yani ahlu iyo alatarka ay ku sheegayan wa kullu dalika casabiyatun waa macnaha waxa weye waa casabiya casabiya macnaha waxa weeyaan waa nooc tacasub ah nooc yani ficillo jaahiliya wa casabiyatun waa ficillo jaahiliye ah walaa yalxaqu mana haleelayo ahla sunnati ahlu sunnaha ila smun magac mooyaane waaxidun oo mid ah ahlu sunnaha hal baa haleelaya waxan kaloo dhan ma haleelayo wa huwa magacaasuna asxaabu lxadiii asxaabu lxadiid wa haddaad dhahdaan xashawiya iyo haddaad dhahdaan mujbira iyo haddaad dhahdaan mushabbiha iyo haddaad dhahdaan naabita iyo naasiba kullu daalika wax qabanaya maaha maba qaban karaba macna saas way macna idaa balaqa almaau qullatayni ya lam yaxmal alkhabas biyuhu hadday qullatayn gaadhaan nijaaso kasta haddii lagu rido soo iska celin maayaan miyay nijaasayn karta ma nijaasayn karto asxaabu alxadiid weligoodba hadday magac saarsaaraan oy dusha ka saarsaaraan waxba magacaas maba qaban kara weligood asxaabu alxadiid ahlusunna atbaacu salaf magacyahaasaa loo yaqaana weligood waxay ku sheegayeenna waa laga yaabaa dadka qaarkood oo jihalo wax aan waxba garanaynin inay ku khaldaan oo ku khayaamaan macnaha ayib qultu waxaan idhi buu idhi waa sheekh ana anigu ra'aytu waxaan arkay ahlulbidaci ayib ana anigu ra'aytu waxaan arkay buu idhi ahlalbidaci ahlulbidac ayaan arkay في هذه الأسماء مرعيضة لحدودة التي مرعيضة صلقبوا أي كنا نيسين بها إيضا أهل السنة أهل السنة أي كنا نيسين سلكوا إلي قادين بان أركي معهم أهل السنة اللي تشيرن كودة وحي قادين مسلك المشركين مشركين تماشي مرين أي مرين طيب مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالتشيرن كيسة تشيد كي مرين markay mushrikiintu nebi maxamed sal alla lay wasalam ay ka hadlayeen oo wax ka sheegayeen jid ay mareen baa jira soo ma qaab bay u mareen qaabkii mushrikiintu ay nebiga sal alla lay wasalam wax uga sheegeen iyo wax ka sheegiisa jidkay u mareen bay ahlulbidacuna ahlu sunnaha wax ka sheegooda u mareen ariiqu waa ariiqii wey maana ariiqu waa ariiqi waa isla jidkii wey maana ayib wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ana aniga ayaa ra'aytu waxaan arkay buu ihi ahlalbidaci fii haadihi alasmaa allatii asmaadaa iyo magacyadaasoo laqabuu ay ku naanayseen biha iyada ahlasunnati ahlu sunnaha ay ku naanayseenoo wax kaga sheegeen salaku inay qaadeen baan arkay buui macahum ahlu sunnaha la jirankooda macooda maslaka almushrikiina mushrikiintu meeshay mareen bay mareen maca rasulillahi sal ly sl rsulka la jirankiisa mushrikiintu rasuulka markay la joogeen wax ka sheegiisa jidkay mareen bay kuwana ahlu sunnaha wax ka sheegooda u mareen oo muxuu yahay fa innahum mushrikiintu waa ka dariiqii hadduu sheegaya maslagii fa innahum mushrikiintu iqtasamuu way qaybsadeen alqawla odhaahda fiihi nebiga dhexdiisa la yidhaahdo nebiga dhexdiisa in wax laga sheego wax la yidhaahdo oo la duro way qaybsadeen qolobo hadal bay la yimaadeen qoloba dacayad gooni ah bay keeneen fa sammaahu qaar baa oo sammaahu way magacaabeen nebiga sal alla alay wasalam bacduhum qaarkood waxay ku magacaabeen saaxiran saaxir bay ku magacaabeen soo ma qaar waxay yidhaahdeen ninkani waa saaxir qur-aankaa sheegay inay qaar sidaas yidhaahdeen leanna waxay yidhaahdeen reerkii wada deganaa nin nin iyo xaaskiibuu kala eryahaya ila naagtii hadday rasuulka rumaysa ninkii waa ka tegaysa ninkii hadduu rasuulka rumeeyoo diinta qaato naagtii waa ka tegay labadii wada dhashay ama isdhalay hadduu midna diinta qaato midna gaalnimada ku hadho waa kala tegaya sixirkaa lagu yaqaanay dad isjecel inuu kala eryo soo ma saaxirkaa dad isjecel kale erya saas daraaddeed ninkani waa saaxir bay dheh dadki isjeclaa ee ehelka ahaa ee wada noolaa cashiirada ahaa hadduuba kale eryayo wuxuu wata waa sixir isaguna waa saaxir bay dhehen wa bacduhum qaarkoodna waxay ku magacaabeen kaahinan bay ku magacaabeen kaahin kaahinka waxaa la yidhahda waa ka wax sheegsheega jinkana la shaqaysta qolyo wadaaddada oo jinka la shaqaysta soo ma oo jimanku wararka u keenaan jimankana ku adeegta qoladaasaa kahanada la yidhahda kahanada marka waxyaaba soo socday wax ka sheegahayaan shayaadiintaas samada wax ka soo xadxadaysa baa wax u keenta way adeegsadaanoo way ku shaqaystaan oo dadkay ku diraanoo yani waxa way qoladaasaa kahana la yidhahda saasmakahanada kuwaasa wa bacduhum qaarkoodna nebiga waxay ku magacaabeen kaahinan bay ku magacaabeen wa bacduhum qaarkoodna shaaciran gabayaabay ku magacaabeen oo hadalkan uu la yimid ee qur'aankaa baa waxay yidhaahdeen waa gabay isaguna waa gabayaa wa bacduhum qaarkoodna waxay ku magacaabeen majnuunan bay ku magacaabeen waaba nin jiranoo waalan bay dheheen nin maskaxda ka jiran nin qumanba ma aha ayb wa bacduhum qaarkoodna waxay ku magacaabeen maftuunan nin la fitneeyey waa isla majnuunku la macnay ah, maftuunku waa waa bimacnaa majnuun waa waa nin fitnaysano isaga dhan baa khariban wa bacduhum qaarkoodna muftariyan bay ku magacaabeen nebiga mid been abuurtay mukhtaliqan oo been samaystay kadaaban oo been badan intaba qur-aankay ku soo aroortay qaarna waxay yidhahdeen waa beenaale ilaahay ku been abuurtay oo been badan weeyaan bay dheheen ayib wa kaana wuxuu ahaa annabiyu nebiguna sal alay wasalam sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu nebigu ahaa min tilka almacaayibi ceebahaas ay sheegeen xaggooda baciidan mid ka fog buu ahaa beri'an oo beri ka ah soo ma jeed yacni waxa weeyaan muusan ahayn intaa midna muusan ku tilmaanayn saxirna ma ahayn isagiiyo sixir waa kala fogaayeen kahinna ma ahaynoo isagiiyo jin ma wada shaqaysan jirin shaacirna ma ahaynoo weligii mana gabyin gabayna ma aqooninba majnuunna ma ahayne khalqiguba ugu caqli badnaayo dad buu ugu caqli badnaa maftuunna ma ahayn nin been abuurtayna ma ahayn kullu daalika waa ka fogaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh ceebahaaso dhan waa ka fogaa ayib wa kaana wuxuu ahaa anabiyu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam min tilka almacaayibi ceebaha xaggooda baciidan mid ka fog buu ahaa beri'an oo beri ah walam yakun mana ahayn ilaa rasuulan rasuul mooye wax kale ma ahayn rasuulkaasoo mustafan la doortay nebiyan oo loo warramay rasuul nebiga kor looga soo warramay la soo dirsaday alla doortay mooye wax kale ma ahayn waxaan kaleo dhan wax jirta ma ahayn ayib qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajal wuxuu yidhi undur fiiri kayfa sida kayfa sidee bay darabuu sameeyeen laka adiga ay kuugu sameeyeen alamhaala kuwa kula mid ah alamhaal yacni say kuugu say kuugu sameeyeen ooy kuugu qadareen kuwa kula mid ah iyo yacni waxa weye mahmaaho iyo mahalo say kuugu sameeyeen fadalluu markaasay lumeen falaa yastatiicuuna ma awoodi karaan sabiilan jid ma awoodi karaan aayaddii ka horraysay waxay ahayd naxnu aclamu bihi id yastamicuuna ilayka waid hum najwaa id yaquulu aldaalimuuna in tattabicuuna ilaa rajulan masxuura daalimiintu waan maqlaynaa markay leeyihiin war dad yahow waxaad raacaysaani waa nin sixran nebigay ku wadan sal alla alay slam amhaasha marka nebiga ay u sameeyeen waa nin sixran bay ku sheegeen kaahin bay ku sheegeen maselka waxa la yidhi macnaha waxa weeyaan cid kula mid ah oo arrinta aada wadato kugula mid a ah markii laguu sameeyo ayaa waxaa la yidhahdaa duriba lahu maal duriba lahu maal maal ma lahayn nebi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh waxa uun maal u ahaa rusushii ka horraysay isaga laakiin wakhtigaa isaga la soo saaray cid lala lagala mid dhigaay muusan jirin soo ma markaasa waxay u sameeyeen cid isagu uu la mid yahayoo saaxiriin shaaciriin kahana ilaan kulligood markay u sameeyeen saaxir way yidhaahdeen waxay u sameeyeen kuwo isaga la mida saas man marka undur kayfa darabuu laka alamhaal fadalluu falaa yastatiicuuna sabiilan macnahaasaa laga wadaa macnaha marka nebiga sal gaaladu qaabka magacyada faraha badan iyo dacaayadahaas iyo wax ka sheegaa faraha badan bay nebiga ku sameeyeen salawatu rabbi waslamu caleyh kadalika kuwa hore waxaa la mid ah almubtadicatu ama kadalika kuwa hore xaal ay la mid yihiin oo gaalada la mid yihiin almubtadicatu kuwii bidcada watayna khadalahum allahu allaha garabkooda ha ka baxo ha khudlaaniye iqtasamuu ayagana way qaybsadeen alqowla odhaah fii xamalati akhbaarihi nebiga axaadiistiisa kuwii xambaarsanaa odhaahdii laga dhihi lahaa iyo wixii laga sheegi lahaa iyo sidii loo duri lahaa hadalkaasay iyaguna qaybsadeen soo ma jeed siduu isugu tashbihinay soo mare yacni siduu isugu shabahayo wuxuu isku shabahayaa gaaladu dacaayadihii faraha badnaaye ay qaybsadeen ee nebiga ay ku dhaheen iyo ahlulbidacu dacaayadaha faraha badan ee ahlu sunnaha ay ku leeyihiinay qaybsadeen labadaasu isku shabbahaya ma la fahmi ayib kadalika kaa hore xaal la mid yahay almubtadicatuna khadalahum allahu allaha khudlaaniye khudlaanka macnaha waxa weeyaan hiiladooda allaha ka baxe allaha uma hiiliye oo garabkooda ha ka baxe iqtasamuu iyaguna way qaybsadeen alqawla odhaah fii xamalati akhbaarihi nebiga axaadiistiisa dadka xambaarsan kuwaa dhexdooda odhaahdii la dhihi lahaa ee lagu duri lahaa taasay iyaguna qaybsadeen iyo wa naqalati akhbaarihi nebiga axaadiistiisa kuwa soo guuriyey kuwaa dhexdooda odhaahdii ku saabsaneed bay qaybsadeen wa ruwaati axaadiiii iyo nebiga axaadiistiisa kuwa wariyey naqaladu waa jamcu naaqil sida xamaladuba jamcu xaamil uu yahay saasay macnaha ruwaaduna waa jamcu raawin marka saas wey wa naqalati aahaarihi nebiga aahaartiisa kuwa soo guriyey dhexdooda odhaahdeedii bay qaybsadeen wa ruwaati axaadiiihi axaadiista nebiga kuwa wariyey odhaahdii ay ka dhihi lahaayeen bay qaybsadeen almuqtadiina ee ku dayanayey bisunnatihi nebiga sunnadiisa ku dayanayey raacay ayib fa sammaahu say u qabsadeen marka fa sammaahum way ku magacaabeen bacdhum qaarkood waxay ku magacaabeen xashawiyatan bay ku magacaabeen qaar qaybtaasay la go-eenoo magacaasay keeneen dacaayadaasay keeneen qolo wa bacduhum qaarkoodna waa kuwe kuwa xashawiyada ku magacaaba ya azanaadiqa inagi so marn so ma azanaadiqa wa bacduhum qaarkoodna waxay ku magacaabeen mushabbihatan bay ku magacaabeen waa kuwe waa jahmiyadii wa bacduhum qaarkoodna waxay ku magacaabeen naabitatan bay ku magacaabeen ah shiicadii raafidadii wa wa bacduhum qaarkoodna naasibatan bay ku magacaabeen niman aalu beytka colla ah iyaduna raafidadii un waay wa bacduhum qaarkoodna jabriyatan bay ku magacaabeen yaa ku magacaabay hadalkaana qadariyadii waay soo maartan marka waxa weeye nin walba magac buu keenay dacaayad buu keenay wuu soo fikiray dacaayadii waxay isugu timid ahlu sunnaha isugu wada keeneen halkaasi macnaha waxa weeye qolo walba ay wada tooganayaan oo shiishayaan macnaha ayib yacni waxay la mid tahay hadda wakhtigan mucaasirka oo kaleeto sidoo kale wakhtigan hadda aan joogno oo kaleeto casrigan kadalika magacyihii haddii xataa aynan yacni waxa weeye isticmaalkooda hadda badnayn laakiin magacyo kala bedelay magacyo kala bedelo fara badanoo loo yaqaana oo ahlulbidacu ay u yaqaanaan qaar waxay u yaqaanaan wahaabiyay u yaqaanaan waxaa lagu leeya wahaabiyada wahaabiyadu waa ahlu sunnaha dadka atbaacu aaahaar ah bay maanta ahlulbidacu u yaqaanaan wahaabiye u yaqaanaan ayagu halleeya islahaayeen magac xun u bixiya laakiin magacu ma xuma magacu ma xuma leanna waa nisbatun ila alwahaab waay wahaabna waa ismun min asmaaءi اllah soo ma waa sidii iyadoo la yidhi oo kaleeto raxmaaniyatun iyadoo la yidhi oo kaleeto wahaabiye miyaad ka xunta adiga war wahaabi may hadhin wahaabi waa ta leanna madhabkaaga iyo manhajkaaga iyo caqiidadaada iyo maslagaaga iyo kulli ilaahay buu u tiirsay ilahay baad u nisbaynaysaa sooma a saas way macnaha laakiin iyagu waxaa leeya islahaayeenoo waxay ku wadeen waa waa atbaacu muxamed ibni cabdilwahaab bay rabeen inay dhahaan meeshay marka ka dhihi lahaayeen muxamadiyatun hadday dhahaanna way uga darnaan lahay soo ma wahaabiyatun baa u roonaatay wahaabiyadiina iyaduna ma roona oo cayiya dhacayd ma laakiin dadka aan garanaynin baa waxoogaa waxay u qaadan karaan inay macnuhu tahay firqo halis ah oo macnaha waxa weye diinta ka fog waxaa ka mid oo kaleeto maalan waxa weeye yacni mustalaxaad kaloo fara badan baa jira oo kuwa keliya aan ahayn oo maalan waxa weeye loo yaqaano dadka ahlu sunnaha maanta lagu dacaayadeeyo oo iclaanka inta badan la isticmaalo hadda ahlubidaca iyo kuwan mulxidiinta iyo zanaadiqada iyo gaalada iyo yacnii kuwan madaxda u shaqeeya iyo magacyo waxay isticmaalaan dadweynaha lagaga fogaynayo dadka ahlu sunnaha waxaad maqlaysaa maalan irhaabiyiin baa lagu leeyahy waa argagixiso argagixiso ninkii diintiisu toosan toosan tahay oo iyaga waxay wataan aan markaa la soconin oo ka soo horjeeda baa waxay ku waa argagixiso saas maanaa mar waxay ku usuuliyatu waa asal raac waa asal raac asal raaca laftiisa xumeeyay isdheheen magaca laakiin ma xuma soo ma oo ninkaan asal raacaynin soo farca ma raaco asalku waa kitaabka ilahi sunnada nebiga sal lla ly slm ninkii yidhahdaa asal raac ma ihi maxaad raacdaa baa la weydiinaya haddaadan kitaabka iyo sunnada raacin adu maxaad raacdaa asal raac mar waxay ku leeyihiin yacni waxa weeyaan waa mutaarifa tadarufka waxa la xag jirid waa niman xag jira oo xaggay jiraan gaalo oo lama socdaan way warkaas ya gaalada lama socdaan afkaarta gaaladana ma wataan mutadarifa marka waxay ka wadaan oo iyagu u yaqaanaan nin kastoon afkaartooda iyo mabaadidooda wala u haynin waa mutadarif mustalaxaadku waa saas qaarkood waxay ku leeyihiin waa budhla duul bay dhahan duul oo maxay la duulayaa budhladuul macnaha waxa weeye rag haddaad iska celiso raganimadaada muujisata budhladuul baata maxaa la rabaa inaad noqoto habad iska hoganahayo oo dusha lagaga is istaago markaasaad nin rage oo muslim muctadil ahoo xadaari ahoo adduunka la socon karo oo baad markaas tahay laakiin haddaad tidhahdo war igu dul socon maysaane dhinac iga mara maxaad noqonaysa ya markaas waxa weye waxaa tahay yaani mutadarif baata soo ma jeed budhladuul baata mara ku dheg baata mara ku dheg ma taqaan adig mara ku dheg meeshay ku dhagaan lagama fujeeya aan kuleey ah, waa niman aan ogolayn musaawamo iyo gorgortan iyo bal waxoogaa soo dhowaada annaguna aan soo turugnay wadduu low tudhinu fa yudhinuun wax lagaa raba taawa wax lagaa raba wax soo durug annaguna waxoogaa aan soo yaro durugno labareer dhexaad aan isugu nimanno heshiinno ah, ha dhihin dadku waa khaldan adiga maxaa uun keligaa aad u aragtaa inaad saxsan tahay waxa ku khilaafsanna ay khaldan yihiin waxaan u arkaa anugu risaalo samaawigaan wataa siday ilaahay kaga timidna ah wixii iga soo hadhana waxay wataan khuraafaad ay ururiyaan bay wataan xaggeen isugu imaan karnaa marka wadduu low tudhinu fa yudhinuun waay haddaaba diiddaba dhexda aan isugu nimaanno macnaheedu waxa way mara ku dheg baata kullu daalika mustalaxaadkii jiray ayaa maantana jira laakiin waxa weye qaab kalea la isu gelinaya marka يعني وحا لغا ودنا وحا وادتك ان سنه ايو كتابك ايو قرآن ايو رعسن ساسي معنى طيب واصحاب الحديث بول. حديثك اصحاب تيسو عصامه اصحاب الحديث حديث حديثك كيسو عصامه كولا الى ليوي من هذه المعايب عيبها حق كول لغا الى ليوي عصامه تنتس بمعنى وحوي معصومه موقوده معنى معصومه tu la ilaaliyey weeye min haadihi almacaayibi ceebaha xaggooda waa laga ilaaliyey sidii nebi maxamedba sal lla lay slam dacaayadda gaaladu ay ku sheegayaan looga ilaaliyey oo uusan ugu tilmaannayn bay ahlu sunnuhuna waxay ku sheegayaan aynan ugu tilmaanaynoo looga ilaaliyey ayib bariyatun mid beri ka awe ah bariyatun ceebaha asxaabulxadiidku kuwa ka beri ka awe ah naqiyatun tu ka dahiran waay tu ka nadiifsan waay zakiyatun mid ka dahiran wey taqiyatun mid ka ilaashan way saas bariyatun mid beri ka wey naqiyatun mid ka nadiifsan wey zakiyatun mid ka dahiran wey taqiyatun mid ka ilaashan wey waxaasoo dhan way ka ilaashan beri way gayin walaysuu maynan ahaanin ilaa ahla sunnati ahlu sunna mooye wax kale maynan ahaanin sunnadii dadkeeda mooye wax kale maah sunnadii almudiyati ee tagtay dariiqadii tagtay dariiqada tagtay waa dariiqade ya dariiqada tagtay waa dariiqadii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisu ay ku sugnaayeen saddexdii qarni dariiqadiiyo jidkii ay ku sugnaayeen dariiqadaasa waxaa la yidhahdaa assunnatu almudiya dariiqa tegey kaas wey macanaa waa dariiq hore ayib walaysuu maynan ahaanin ilaa ahla sunnati dariiqada dadkeedii mooye wax kale ma ahani dariiqadii almudiyati ee tagtay ee horraysay wasiirati iyo siiradii almardiyati ee raalliga laga ah siiradu waa jidka la mara isagan siiradii iyo khisaashii raalliga laga ahaa dadkeedii uu wooyen wax kale maaha wasubuli iyo jidadkii assawiyati ee toosnayd jidadkii toosnaa ehelkoodii iyo dadkoodii mooye wax kale ma aha waalxujaji iyo xujooyinkii dadkooda mooye wax kale ma aha xujooyinkii albaaliqati ee xeesha dheerayd القوية الحوكة بني حجين وحد حجين كل سنة حجين هذا نحيل دير أول حوك بدنا ميل مرا ميل جمبر عن لهلين لأن وحويان من استند في استدلاله الكتاب والسنة قوية حجته روحي مركو واحد اللي شنو يا كتاب كإله يا حديث النبي قعس كضاي حجدي سوني حوج سنة سمشك بقى جاكتر ولي جيبها صور لكن مركز آيات ضرور لكتاب xadiid nebioo saxiixa aad duldhigto meel laga maro ma leh taas macanaa ayib waalxujati iyo xujooyinka dadkeedii mooye wax kale ma aha albaaliqati ee xeesha dheereed alqawiyati ee xooggad badnayd qad wafaqahum allahu alla wuxuu waafajiyey jalla jalaaluhi liitibaaci kitaabihi kitaabkiisa raaciddiisa ayuu alla waafajiyey wa waxyihi iyo waxyigiisa raaciddiisa wa khitaabihi iyo hadalkiisa raaciddiisa ilaahay waxyigiisa hadalkiisa kitaabkiisa inay raacaan buu alla waafajiyey wاliqtidaa'i buu waafajiyey ku dayasho birasuulihi rasuulkiisa ay ku daydaan sal lla alay waslam fii akhbaarihi axaadiistiisa dhexdooda ay ku daydaan axaadiistii iyo wararkiiiyo dhaxalkii nebigu ka tegey ayay raacayaanoo ku dayanayaan uma yaqaanaan axaadiistu uma kala baxsano wax la yidhaahdo qaar yacni laga tago oo iyaga macno weyn aan ku fadhiin iyo qaar waaweyn oo la ilaaliyo saas macanaha ma ah saasay macanaha xataa waxyaalaha yani dad badan la yar asxaabu rasuuli lahi sal lla alay slam marba hadduu xadiiska ka sugnaado aad bay u weynayn jireen marba hadduu nebiga ka sugan yahay agtooda aad buu uga weynaa taas ma wax fudud agtooda kama ahan jirin macna ayb waliqtidaa birasuuli sal lay slam fii ahbaarihi allatii akhbaartaasoo amara uu amray nebigu fiiha akhbaarta dhexdeeda ummatahu ummaddiisa uu amray ku amray bilmacruufi waxa wanaagsan ee wanaaggiisa la yaqaano oo min alqowli hadal ah iyo walcamali camalka ah axaadiista dhexdeeda muxuu nebigu ummadda ku amray wixii wanaagsan oo wanaaggiisa la yaqaano oo ama hadal ah ama ficil ah saas way maana ayib ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum cani اlmunkar wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is tilmaantii nebi maxamed wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh ee kutubtii hore ku taallay wanaaggu faraa dadka xumaantana waa ka reebaa wanaaggu u xalaaleeyaa iyo waxyaalaha manaafacda leh wixii dhibaata ugu jirtana wuu ka xaarameeyaa tilmaantaasi kutubtii hore bay ku taallo nebi maxamed baa saa ku tilmaanaa salawaatu rabbi waslamu caleyh ayib allatii ahbaartaasoo amara uu amray nebigu fiihaa akhbaarta dhexda uu ku amray ummadda ummata ummaddiisa bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaano oo min alqowli odhaahda iyo waalcamali camalka wa zajara nebigu wuu canaantay oo wuu reebay hum ummadda wuu reebay fiiha axaadiistaa dhexdeeda wuxuu kaga reebay ilmunkari shaygan la diiday oo shareecadu diiday oo minhaa aqwaasha iyo acmaasha ka mid min haada bimacnaa min alqowli waalcamal ah kaa la soo sheegay ka mid ahoo qowl ama camal ah sida uu wanaagga u faray ayuu uga reebay xumaantana uga reebay xadiista nebiga sal alay lay slam wasajara nebigu waa canaanto waa reebay hum ummadda fiihaa akhbaarta dhexdeeda wuxuu kaga reebay can ilmunkari shayga la diiday oo minhaa qowlkii camalka ka mida wa acaanahum wuxuu ugu kaalmeeyey cala atamasuki qabsasho iyo haysasho bisiiratihi nebiga siiradiisii la haysto walihtidaa'i wa acaanahum allah u kaalmaynayo wa acaana alla wuu kaalmeeyey hum ummadda wuxuu ugu kaalmeeyey cala atamasuki hum asxaabuulxadiidka cala atamasuki qabsasho بالسيرة نبيك السيرة دي سيئة دريقة دي سيئة قبصدا والاهتداء يحنوند بملازمة سنته سنة دي سلازم الدي ده سبب تيدا إنه كوحنونا سنة دي نبيك الدريق سيئة كدقا تاصدر تيدا إنه كوحنونا أن الله وافجي سبحانه وتعالى ووكالمي كلمي وشرح الله واسعي سدورهم أصحاب الحديث لابه هذا لابه هذه قلوب تودوحي واسعي لمحبته نبيك الشعيل كيسا صلى الله عليه وسلم شعلان تيسا wa maxabati a'immati shariicatihi nebiga shareecadiisii culimmadii iyo a'immadeedii a'immadaa jeclaantoodana quluubtoodu u waasiciyey nebiga hadday jeclaadaan culimmadii dhaxalka ka soo qaadanayso inay jeclaadaan maaha alculamaa'u warahatu alambiyaa wey ambiyada dadka dhaxalkooda soo guuriyo dhaxalkooda soo qaado ummadda soo gaadhsiiya waa culimmada ayagaa dhaxalkii haya hadday nebiga jecel yihiin dhaxalkiisa kuwii hayey ummadda u hayeyna way jecel yihin saas man oo a'immada diinta manaa a'immada shareecada wa maxabati a'immati shariicatihi shareecadiisa nebiga shareecada uu la yimid yacni a'immadeeda iyo culimmadeedii waaweyneyd kuwa jeclaanshahoodiiyo jacaylkoodana laabtooda uu u waasiciyey wa culamaa'i ummatihi ummaddiisa ummadda nebiga culimmadooda culimmadaa jacaylkoodana qalbigooda wuu ku waasiciyey alla subxaana wa tacaala marka a'immada iyo culimmadu waa kala yihiin ka xeel dheer ya aimmadaa ka xel dheer a'immada lianna ala'imma waxaa ka laasimaya a'immatu shariica marka la yidhaahdo ninku imaam waxaa la yidhahdaa markuu isku darsado aqoonta diinta iyo raacsani la raacsan yahay oo arrintaa lagu daba joogo saas macanaa waa ka khaasan yahay marka waa ka khaasan yahay yacni ninka aqoonta leh لكن أن قادين هير للراعو أو خير كأي ونانك اللغو الراعو مركا وخاصة العلماء وإمة إمة الشريعة وخاصة العلماء طيب وعلماء أمتي هنا وكا عام سنتها ومن باب عطف العام على الخاصة تهورا خاصة معنا تنضمنا وكا عام سنتها طيب فضل ومن أحب عدي تعالى تبو الشيخ يقول قوما ضد عدي تعالى روحي تعالى fa huwa isagu minhum kuwa uu jeclaaday buu ka mid yahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada bixukmi rasuulibixukmi qowli rasuulillahi sal lla lay wasalam rasuulka qowlkiisa iyo odhaahdiisa xukumkiisa xukumkaa sababti odhaahdii nebiga xugumka ka imaanaya ama xugumka ka soo fulaya ayaa sidaas ah oo ah ruuxu dadkuu jecel yahay inuu maalinta aakharo la meel noqonayo ayib muxuu rasuulku hadalkiisu muxuu yahay odhaahdiisa uu rasuulku yidhi almar'u ruuxu maca man dad la jirankood buu ahaaday axabba uu jeclaaday cidduu jecel yahay buu la jirankiisa yahay saas way macana xadiidku waa xadiidkii shaykhayn bukhaari muslim ay soo saareen min xadiidi cabdullahi bn mascuud nin baa u yimid buui rasuulka sal lla lay markaasaa wuxuu yidhi ya rasuul allah kayfa taquulu fii rajulin axabba qawman walam yalxaq bihim rasuulka ilaahayo maxaad ka dhihi lahayd nin dad jecel dadku jeclaana aan haleeli karin aan haleeli karin waxaa laga wadaa bimacnaa camalkoodiioo kale lama imaan karayo dadaalkoodoo kale lama imaan karayo dadaalkoodoo kale lama imaan karo laakiin iyaguu jecel yahay waa daduu jecel yahay wanaaggaa ay kaga horreeyaan buu ku jecel yahay iyo khayrka laakiin ma gaadhi karo markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam almar'u maca man axab ruuxu dadkuu jecel yahay buu la meel yahay saas man marka maadaama ay asxaabuulxadiid ilaahay uu jeclaysiiyey nebi moxamed sal alla alay wasalam iyo dadkii sunnadiisa soo xambaaray ee culimmada u ahaa maadaama ay jecel yihiin shaki male rasuulkii oo ay jeclaayeen bay la meel noqon doonaan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayay la meel noqon doonaane taana kama laasimayso booska nebigu uu tegayay la tegayaan maaha haddii jannada ay galaan nebi maxamed bay lambeel yihiin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas manaa macnaha saasaa laga wadaa ayib ruuxii ahlulbidaca jeclaadana ahlulbidaca unbaa maalintii qiyaamada lala soo xashirinaya iyagoonbuuna la meel noqonaya ruuxii gaalada jeclaadana iyo dhaqamadoodana gaalada unbaa lala soo xashirinaya iyaga unbuuna la meel noqonaya qaacidadu waa saas adiga yaa leanna waxa weeye jacaylku wuxuu ka turjumayaa inaad raalli ku tahay ku raalli noqoshaduna xugun bay qaadanaysaa waxaad raalli ku tahay adoo macnaha waxa weeyaan sameeyo kalaad ka dhiganta haddaad kufriga raalli ku noqoto waa kufri haddaad bidcada raalli ku noqoto waa bidco haddaad sunnada iyo daacada raalli ku noqoto waa daaco wahaakada saas way macnaha ayib wa ixdaa calaamaatu ahli sunna ahlu sunnaha calaamooyinka lagu yaqaano midood waxa weeye mid ka midii waxa weeyaan xubuhum jacaylkooda lia'immati sunnati sunnada a'immadooday jecel yihiin wa culamaa'iha iyo sunnada culimmadeeda culimmada axaadiista iyo sunnada nebiga soo guuriyey laguna raacsanaayoo ummaddu ku raacsanayd ayay jecel yihiin wa ansaarihaa iyo sunnada ansaarteeda kuwa sunnada u hiiliyey ka shaqeeyey soo wariyey ahlulbidaca kala dagaalamay kadaabiinta iyo wadaacinta kala dagaalamay kuwaa sunnada nebiga u nusreeye u hiiliyey ee noloshooda iyo wakhtigoodii ku qaatay kuwaasay jecelyihin wa ansaariha iyo sunnada ansaarteeday jecelyihin wa awliyaa'iha iyo sunnada kuwa xiga alwaliyu waxaa la yidhaahdaa cidda cidda ku xigta waliyu rajuli waxa weeyaan waa dadka xiga marka awliyaau sunna waxaa laga wadaa dadka ayagu u xaqnimo leh oo dadka inteeda kale intooda kale ka xiga sunnada ka xiga macnaha ayib wa buqdihim nacaybkooda wa buqduhum nacaybkooda ayaa lagu yaqaanaa lia'imati albidaci bidcada dadkeeda iyo a'immadeeda ay necab yihiin bidcada dadka lagu raacsan yahay iyo ragga lagu daba jooga ee culimmada ugu ahee dadka ku hogaaminaya kuwaasna nacayb ay necab yihiin baa lagu yaqaanaa ahlu sunna calaamaadkooday ka mid taha lagu yaqaano <clears throat> alladiina a'immadaasoo yadcuuna yeedhaya dadka ugu yeedhaya ila annaari naar xaggeeda ugu yeedhaya lianna addacwa ila albidca dacwatun ila annaar wa sida gaalnimo haddii lagugu yeedhoba ay macnaheedu tahay naar baa lagugu yeedhaya baa bidca markii lagugu yeedhan macnaheedu tahay naar baa lagugu yeedhaya allah subxaana wa tacaala markii uu yidhi gaalada ha u guurinina walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdun mu'minun khayru min mushrikin walow acjabakum ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati waalmakfirati biidnihi ruuxu hadduu baatil kugu yeedho naar ku gelinaya naartiibuu kugu yeedhay hadduu kugu yeedho shay dhaaco oo ilaahay kuu dhoweyno janno sabab kuugu noqon karana jannadiibuu kugu yeedhay saas way macanaha marka a'imatu ahlilbidac iyo culimmadoodu dadka naar bay ugu yeedhayaan wayadulluuna way tusayaan asxaabahum asxaabtoodana waxay tusayaan calaa daari albawaari halaagga daarteeda daartaa korkeeday tusayaan daarulbawaar waa daartee waa naarta waa soo ma dariiqii ay naarta ku geli lahaayeen bay dadka tusayaanoo ku hanuuninayaan oo halkaasay ku wadaan macnaha kuwaasna way necab yihiinoo ahlu sunnuhu dadkaa ma jecla مربه هذي أركان رأس من رؤوس البدع يا إيمان من أئمة البدع وين أبيهن سنصومر لي معنا طيب نصوصتي وحي عسكنيا أين هذا كورس ورشاقني بس لا دهران أغيص هذا مركا أهل السنة علماء السنة ويكفر حن علماء بدعادنا وين أبيهن علماء بدعادنا وين أبيهن الإمام فضيل بن عياض على لقوري يا نوري إذا رأيت رجلا من أهل السنة fakaأnamaa araa rajula min asxaabi rasuli اllahi sal ly slm waida ra'aytu rajula min ahli اlbidaci fakaأnamaa araa rajula min almunaafiqiin markaan arko nin ka mida ahlu sunnaha culimmada sunnada markaan arko nin ka mida waxaad mooddaa buu yidhi inaan arkay nin ka mida saxaabadii nebiga sal alay slam markaan arko nin ahlulbidacana waxaad mooddaa buu yidhi inaan arkay nin ka mida munaafiqiintii yani sidaa uu u dhibsanay u necbi iyo qolada si u jeceli saas way macanaha waxa weeyaan irigii nebigi iyo saxaabada buu caalimkani xambaarsan kanina waxa weeye irigii munaafiqiinta iyo dadka mujrimiinta buu xambaarsan yahy saas macana dhaxalkoodii buu xambaarsan yahy alimaam fudayl ibnu ciyaad waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay culimmada salafka ridwaanullaahi calayhim aad ugu ad adkaa ahlulbidaca ayuu ka mid yahay aqwaal fara badan baa laga soo guuriyaa oo masaladaa ku saabsan waxaa ka mid a ah maalan wuxuu yidhi aakulu maca yahuudiyin wa nasraaniyin walaa aakulu maca mubtadicin buuli wa uxibu an yakuuna baynii wa bayna saaxibi bidcatin xisnun min xadiid nasraaniga waan la fadhiisano waxbaan la cuni laakiin mubtadic la fadhiisan maayo waxna la cuni maayo waxaan jeclahay buu idhi aniyo yahuudiga aniyo mubtadica inuu noo dhexeeyo yacni xisni dhufays bir ah oonaan is arkin isuna imaan oo yahuudigiiyo nasraaniguisoo kama darnaa mubtadica waa ka daranyahay waa gaalo kan laakiin waxa weeye in bidcadiisu haddayna gaalnimo gaarsiinin waa muslim laakiin dhinac buu kaga daran yahay mubtadic dhankuu kaga daran yahay waxa weeyaan yahuudiga iyo nasraaniga maadaama aad gaalnimo u rumaysan tahay waxba kaama dhaadhicin karaan marka horead la soo fadhiisanaysaba taxadar iyo iska jirid baad usoo fadhiisanaysa inay afkaartooda kaa dhaadhiciyaan marka way adagta soo ma laakiin mubtadicu sheekh baan ahay buu kuugu soo dhuumanaya sheekh baan ahay hadduu ka aqoon badan yahayoo aad caamay tahay ama jaahil tahayna kaba daranba cibaadadaa fara badan iyo waxa uu akhrinaya buu kugu siri marka adugu waxaad is leedahay wallahi meeshan sheekh balaaya ka dhacday baa jiro sheekh balaaya ka dhacday sheekh balaaye ka dhacdaydaasuu kuugu gabanaya marka waa ku luminaya marka iqada iyo xoogaaga kalsoonideed u hayso baa sabab u noqon karta inuu shubahaadkiisa iyo balaayadiisa kugu qanceeyo laakiin kan gaalkaa gaalnimadiisu waa iska cadda saasuu macnaha wax weyaan macnuhu u ka wada sanad saxiixa ayaa waxaa ku wariyey afarkaas laalakaa'i abu nucaym baa ku wariyey waana saxiix waqad zayana allaahu alla wuu qurxiye waqad zayana allaahu alla wuu qurxiyey subxaanahu nashidiise quluuba ahli sunna ahlu sunnaha quluubtooda wuxuu ku qurxiyey oo wanawarahaa ku nuuriyey bixubbi culamaa'i sunna sunnada culimmadooda jacaylkeeda fadlan tafadul daraaddeed iyo dheeraadsiin oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay jalla jalaaluhu iyo wa minnatan gallad daraaddeed galladsi ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku galladaysta oo dheeraad u siiyey inuu qalbigooda ku qurxiyey kuna nuuriyey culimmada sunnada inay jeclaadaan saas macanaa mushkilada dadka haysata waxa weeyaan ee dadka badan dadka intooda badan luminaysa dadkii baan u kala socnaynba dadkii baan u kala socnay ahbaranaa waxaa noo warramay buu yidhi alxaakimu abu cabdillahi alxaafidu askanahu allahu allaha dejiyo wa iyaana iyo isaga iyo annagaba aljannata jannada allahna dejiye hadalka waxaa iska leh abu cumaan saabuni abu cumaan saabuni imaamka kitaabka iska leh baa hadalka leh ahbaranaa waxaa noo warramay buu yidhi alxaakimu baa noo warramay abu cabdillaahi alxaafidu ahaa askanahu allahu allaha dejiyo isaga iyo wa iyaana annagaba aljannata jannada allahna dejiye wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay moxamed ibnu ibraahim ibnu fadlin almuzaki asxaabuulxadiidka inuu ka mid ahaa ayuu sheegay alimaamu dahabi xaakimna wuu ammaanay qaala wuxuu hi xadaanaa axmed ibnu salamata ibnu naasir iddiin wuxuu yihi xujatun fii itqaanihi wa dabtihi waa nin muxadita qaala wuxu uhi xadaanaa axmed ibnu salamata annahu isagu qara'a inuu akhriyey annahu qara'a waxaa akhriyey buu hi calaynaa korkanaga waxaa nagu akhriyey abuu rajaa'in abuu rajaa baa korkanaga wuxuu ku akhriyey qutaybatu bnu saciid ahaa kitaab aliimaani kitaabu liimaan buu korkanaga ku akhriyey qutaybata ibnu saciid waa imaam alkhamsa ibnu maaja mooyo shanta kale ka warisa waa imaam jaliil awey min aimati sunna ayuu ka mid yahay aburaja qutaybata ibnu saciid baa noo warramay buu yidhi yani kitaab aliimaan buu nagu dul aqriyey buu yidhi oo lahu isaga u sugnaaday kitaabuliimaan oo qutaybata ibnu saciid uu leeyahy lama hayo waxaa laga yaabaa kutubta mafquudka lalayahay inuu ku jiro fa kaana waxa ahaa buuhi fii aakhirihi kitaabka aakhirkiisa waxa ah oo ku yaallay fa idaa goortii hadalkanaa ku yaallay kitaabka markuu qoray qutaybad ibnu saciid oo kitaabkii uu soo gebagaeyey buu aakhirkiisa wuxuu ku qoray hadalkan qiimaha badan wuxuu yidhi fa idaa goortii ra'ayta aad aragtay alrajula ninka yuxibu isagoo jecel sufyaana athawriya sufyaan thawri isagoo jecel sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri imaamu alkuufa wuxuu ka mid yahay dhowr nin oo la yidhi amiiru lmu'miniina fi lxadiid mu'miniinta amiirkoodii weeye xadiiska dhexdiisa yuu ka mid yahay ayb wa maalik bnu anas iyo maalik ibnu anas idaa ra'ayta arajula yuxibu isagoo jecel sufyaan athawriya sufyaan thawri isagoo jecel waa maalik bna anasin iyo maalik bnu anas waad garanaysaan maalik bna sooma imaamu daar ilhijra sheekhu shaafici wlawsaaciya iyo awsaaci isagoo jecel awsaacina waa cabdiraxmaan ibnu camrin alawsaaci imaamu ahli shaam shaam imaamkoodii weeye macna ayb madhab buu leeyahay laakiin atbaacdiisaan badanin wa shucbata iyo shucbe isagoo jecel haddaad aragto shucbat ibnu alxajaaj ibnu wirdi alcataki abulbistaan saasay macnaha shucba isagana waa amiiru lmu'miniina fi lxadiid ragga la yidhiye naadirkaabuu ka mid yahay xadiisba haddaad dhex tagto shucbe inaad ka weydo waa adagta mubtadi'iinta dalabatulcilmi mubtadi'iinta shucba waa yaqaana ilaa sheekh cajiib uu wiilkiisaba shucbe ku magacaabay ayib wa shucbata iyo shucbe iyo wabna almubaarak iyo ibnulmubaarak cabdullahi ibnumubaarak waa ninka uu alimaamu xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullahi uu turjamaystay markuu u turjamaya taqriibka wuxuu yidhi ijtamacad fiihi khisaalu lkhayri kulluha khayr meeluu jirayba ninkaasuu ku kulmay buuhi cabdullahi ibnumubaarak raximah llahu tacala waa cabdullahi ibnumubaarak iyo waa abalaxwas haddaad aragto abulaxwas isagana waa salaam ibnu sulayb alxanafi imaam xaafida wey axad iqaat wa shariikan iyo shariik haddaad aragto ninka haddaad aragto isaga oo jecel shariikan wlawsaaciya wa shucbata isagoo jecel wamnulmarag wa abalaxwas isagoo jecel wa shariikan iyo shariik isagoo jecel shariik ibn cabdillaahi alqaadi waa imaamkii isaguna mucadidka ahaa weye faqiihaha iyo wa wakiican wakiic isagoo jecel haddaad aragto wakiicna waxa weeye wakiic ibnu jaraax maliix alru'aasi abu sufyaan alkuufi waa a'immadii waaweynaa buu ka mid yahay waa shaykhu ashaafici iyo hayrkiiba macnaha waa ninka uu yidhi alimaamu axmed ibnu xambal maa ra'aytu awca lilcilmi walaa axfada min wakiic buuhi Ah, wakiic nin ka xifdi badan cilmigana ka weeleen og maligweligay ma arag man ayb iyo wakiican wakiic isagoo jecel haddaad aragto wa yaxya bna saciidin yaxya bnu saciid isagoo jecel haddaad aragto yaxya bnu saciid alansaari wey waa madanigii yaxya bnu saciidin alqataan maaha yaxya bnu saciidin alansaari wey waa cabdiraxmaan ibnu mahdi isagoo jecel haddaad aragto cabdiraxmaan ibnu mahdi isagana waa imaam muxadis ah oo naaqid oo jihbid ah oo macnaha waxa weye raggii xadiidka ka shaqeeyey buu ka mid yahay faclam ogow buuhi intaa ninku isagoo jecel haddaad aragto faclam waxaad ogaataa annahu isagu saaxibu sunnatin sunno saaxiibkeed inuu yahay dariiqadii nebiga iyo caqiidaduu ka tegey nin haysta inuu yahay ogow buu ku yidhi raggaa isagoo jecel haddaad aragto raggaa isagoo jecel haddaad aragto macnaheedu waxa weeyaan yacnii haddaad aragto sida maalan khatiibu albaqdaadi hadalka markuu keenay fii kitaabihi sharafa asxaabi alxadiid wuxuu ku daray waman khaalafa haada faclam annahu mubtadic buu ku daray haddaad aragto ninku isagoo sidaa khilaafsan oo raggaa a'immada sunnada aan necab haddaad aragtana waxaad ogaataa faclam annahu mubtadicun waa mubtadic culimmadii sunnadaee saddexdii qarni khaasatan raggii jiray ee taabiciinta iyo saxaabada iyo cilmigoodii dhaxlay soo guuriyey raggaa ninka necabi waa ninaan diin lahayn soo ma ninka kuwa jecelna hadda wuxuu u jecel yahay bimacnaa caqiidadoodii iyo madhabkoodii iyo manhajkoodii iyo buu raalli ka yahay saasuu u jeclaanaya jacaylkoodu wuxuu markhaati u yahay ruuxaasi inuu saxan yahay nacaybkooduna wuxuu markhaati u yahay ruuxaasi inuu khaldan yahay oo bidca iyo uu ku jiro mubtadic uu yahay ayib qaala axmed ibnu salamata wuxuu yidhi ah, hadalka waxaa isagana yani soo saaray abu axmed alxaakim fii kitaabihi yani waxa weeyaan yani waxa weeye ashcaaru asxaabi alxadiid shicaar dhe shicaaru asxaabi alxadiid ayuu isaguna ku keenay hadalka laakiin ziyaadaad buu ku daraya rag kaleo intan ka badan buu ku siyaadinaya isagu ayib safxada yani soddon iyo laba buu ku keenaya qaala axmed ibnu salma wuxuu ihi waa ardayga ka warinaya xadiidka ka warinaya ama aarka ka warinaya qutaybat ibnu saciid qaala axmed ibnu salma wuxu uhi raximah llahu tacaala fa alxaqtu waxaan haleeshiiyey aniguna bikhaii khadkayga waxaan ku haleeshiyey taxtahu hoostiisa oon ka dabageeyo ku daray hadalkaa wa yaxya bna yaxya wa axmed bna xambal وإسحاaq بن rahwiya intaasaan ku daray bui aniguna alxaqtu bikhaطii aniga khadayda yaani waxa weeyaan yani aan gacantayda ku qoray hadalkaa markuu imaamku yidhi qutaybatu ibnu saciid baan anigana hoostayda waxaan ku qoroon kadaba ku daba daray yacni waxa weeye raggaa uu sheegay yaxya bnu yaxya waa ardaygii imaam maalik ka wariyey macnaha muwaطaca axmed ibnu xambal waa imaamkii imaam ahlusunna isxaaq ibnu rahwiya waa isaguna waa imaam min a'immati sunna oo macnaha imaam axmed bay saaxiib ahaayeen ayb intaasaan ku daray buui kitaabka hadda aan sheegaynay oo shicaaru asxaabi alxadiid oo uu leeyahay abu axmed alxaakim aharka markuu qutaybatu ibnu saciid uu ka sheegayo raggan hadda uu ka dhigay axmed inuu isagu ku daray axmed ibnu salama uu yidhi anaa ku daray uu yidhi kitaabkaas abu axmed alxaakim wuxuu ka dhigayaa raggan inuu ku daray qutayba laftiisu inuu ku daray qutayba laftiisu inuu ku daray oo raggan uu isagu sheegay magacyahooda yuu ka dhigaya marka waxaa dhici karaysa oo suuroobi karta in uu markii hore abu axmed inalxaakim uusan raggan ku darin laakiin markii ardaygiisa axmed ibnu salama uu gadaal kaga ka haleeshiiyey inuu markaa kadib isaguna ku daray saas macnaa way isku waafaqi karayaan ayib wuxuu yidhi marka falama intahaa markuu soo gaadhay falama intahaa markuu soo gaadhay sheekhanaguwa haada almowdica meeshan markuu soo gaadhay meeshaa markuu soo gaadhay oo hadalka uu halkaas yimid hadda ugu dambeeyey ayuu nadaran fiiriyey ilaynaa annaga na soo fiiriyey ahla naysaabuura ree naysaabuur baan u jeedahay ahla naysaabuura waa mansuubun bilikhtisaas wey hadalka waxaan ku khaaseelayahay oo ula jeeda ahlu naysaabuur eh uuna soo fiiriyey buui reer naysaabuur haddaan nahay buuna soo fiiriyey wa qaala markaasaa wuxuu yidhi haaulaa'i alqawmu qowmkani ree naysaabuur buu ka wadaa yatacasabuuna waxay u tacasubaan liyaxya bni yaxya bay u tacasubaan yaxya bnu yaxya macnaa waxa weeyaan ilan gobolba iyo waddanba sheekh gooniyaa jiro si ay ugu yara dhegan yihiin soo ma soomaalidu shaafici bay ku yara dhegan yihiin oo si u yara haystaan haddaabada shaafici aadan u sheegin oo aad imaam kale wax uga keento warkaasi agtooda ka socon maayo wuxuu leey war shaafici muxuu yidhi war cabdullaahi ibni cumar iyo cabdullahi ibni cabbaas baa abubakr sidiiq iyo cumar baa yidhi shaafici muxuu yidhi buu ku leey waa laga waa la cabsiyey macana waa la cabsiyey marka reer naysaabuur si gooniya waxay ugu tacasubaan buu yidhi yaxya ibnu yaxya bay si gooniya u haystaan iyagu ugu dhagayn faqulnaa lahu markaasaa waxaan ku nidhi buu idhi markuu hadalkaa yidhi yaa abaa raja aburajayow waa kunyadii yubqiduunadaasi waa laga fiicanya saas macana tasxiif inay tahay baa iyay u badan tahay buu leeyay ninka kolle kitaabkan xaqiijiyey maxaa yeelay yacni reer naysaabuur yaxya mayna nacbeen ayib marka yatacasabuuna baa inay tahay bay u badantah faqulnaa waxaanu dhib uhi lahu isaga yaa abaa raja abuurajaa'ow maa yaxya bnu yaxya yaxya bnu yaxya muxuu yahay maba yaqaanaanba yaxya bnu yaxyaagu muxuu yahay bal noo sheeg qaala markaasaa wuxuu uhi rajulu nin wey saalixun oo wanaagsan imaamu lmuslimiina muslimiinta imaamkoodii wey nin la raacsan yaho muslimiintu ay diin ahaan u daba joogaan wey oo muxadisa ah wa isxaaq ibnu ibraahimna imaamun wey isxaaq ibnu ibraahim imaam wey isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahwiya wey isaguna waa imaam wa axmed ibnu xambalna akbaru mid ka weyn weeye minman cid buu ka weye samaytahum samaytuhum aan magacaabay kullahum dhammaantood axmedna intaa aan soo sheegayba waa ka wenyahay buuri marka raggaas haddaad aragto ruuxa isagoo jecel bimacnaa waxa weye fa innahu saaxibu sunna isagoo necba haddaad aragtana faclam annahu saaxibu bidca saas maanaa ayib wadaadadeenna marka waxa weeye in badan oo ka mida maba yaqaanaanba raggaa hore mashaakisha inay haystay ka mid tahay kutubtii ay qoreen iyo manhajkay ka tageen iyo siday wax u taqriiriyeen iyo diintii ay nebi maxamed ka dhexleenoo iyo meelahay ku taqriir inta badan lagama warhayaba mushkilada ina haysatay iyo meeshay mushkiladaba inaga qabsatayba culimmada warkooda laynoo soo guurinaya waa muta'akhiriin waay waa rag dambe oo wakhti dambe aha wakti dambe baa laynoo soo guurinaya subki iyo yacni waxa weeyaan maaragtay laqaani iyo ninka jiray bayjuuri iyo ah, jawhaaratu tawxiid baa laga soo guurinaya war jawhaaratu tawxiid goormu ah waa hadda dhow waay waxaa laga soo guurinayaa tuxfatulmuriidka macnaha bayjuuri haddii kor la yaro aado subki baa la gaadhaya wax yar haddii la yaro durko la fogaan maayo waxaa la gaadhayaa maaragtay yacni khazali iyo imaamulxaramayn iyo baaqilaani iyo aada loo sii fogaan maayo ama in salafkii iyo raggii quruntii saddexda ahayd la gaadhay iyo maxay rumaysnaayeen aad taasi inooma dhacsan waana meesha lumitaankuba ka yimid meesha xaajaduba ka hallowdayba ee ka qasantay waa halkaa marka waa in la barto a'immadii salafka ridwaanullaahi calayhim kutubtoodiina la barto halkaas in laga soo cabo waay halkaas in laga soo cabo meel soko oo biyo ku soo dililiqeen biyihii kusoo diliqayna ayna saafi ahaynoo ay qasan yihiin waxoogaa dhoobadhooba ku jirto intaad ka cabbi lahayd soo inaad badweynta tagto ma badweynta tago halkaa laga soo cabbi wabilahi towfiiq sal allah waslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi